alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamed wala aali muxamed w salama tasliiman kasiira waxaa inoogu dambeeyey mawduuca ku saabsan takfiirka ku saabsan mawduucan kolley waxay u baahan yahay sharax badan oo qawaacidda takfiirka iyo umuurahaas waxaa loo baahan yahay kolley in si fiican loo fahmo loo baahan yahay ha yeeshee wakhtigu hadda inoo saamix maayo laakiin waxaa jira duuban oo masaa'il kufri ashridada waxaa loo baahan ya in la dhegeysto oo dalabatulcilmigu ay ka faa'iidaystaan waxay ka helayaan qawaacid badan iyo nuquulaad masaa'il badan oo laga yaabo inay ishkaal gelin kartana waxaa laga yaabaa jawaabaheeda in laga heli karo waayo waxyaalo badan baa ku tacalluqa takfiirkuna siyaalo badan oo takfiirka quluwiga lagu samaynayaa siyaalo badanoo qofku aanu dareemayn bay u soo gelaysaa mar la yidhaahdo istixlaalka anwaac badan ku dhaca oo ficil ahaan baaba loo xalaashaday dadka qaarkood ay ka dhigayaan israarka macaasida ama kabaa'irta lagu daa'imaa inay tahay istixlaal mukafir ah xalaashad lagu gaaloobaayo dadka qaarkood ay leeyihin noqnoqodka lagu noqnoqdo waa xalaashad lagu gaaloobaayo dadka qaarkood ay leeyihiin mujaaharada lala jahro waa xalaashad lagu gaaloobaayo oo shaygii calan loo sameeyo oo aan la qarsanaynin amaba waxa weeye markaa mujaahara lagu samaynayo siyaaro badan baa dhici karta in la yidhaahdo waa istixlaal mukafir ashyaadaas istixlaalkuna daabit buu leeyahy ahlucilmigu waxay yidhaahdeen siduu shaykhulislaam ibnu taymiyaba ku sheegayo asaar ibnu masluul istixlaalku waa ictiqaadu annaha xalaal ictiqaadu annaha xalaal waa caqiidada la rumeeyo la ictiqaadiyo inay xalaal tahay shaygii xaaraanta ahaabaa xalaalnimo laga caqiidaynaya ama xalaalnimo lagu sheegayaa biqasdin yani iyadoo loo qasday oo loo bareeray ayaa la odhanayaa shaygaasi waa xalaal waxaa la macno ah ilaahayba ma xaaraantinimeyn in la yidhaahdo waayo waxay la quwato la mid tahay waa xalaal ilahay ma xaaraantinimeyn haddii la yidhaahdo waa xalaal bay la mid tahay ama la yidhaahdo yani shaygan waa ogahay ilaahay inuu xarimay laakiin anigu taxriimka aqbali maayo umana hogaansamayo col baanan la ahay col baanan la ahay waxay noqonaysaa kufr cinaad marka suwarkaa dhammaantood saddexda suuraynu sheegnayba ibnu taymiya wuxuu ku sheegayaa inay soo gudagelayso ictiqaadu annaha xalaal amaa israarka iyo mudaawamada iyo ku noqnoqodka iyo mujaaharada iyo ashyaada noocaas ah istixlaalkii mukafirkaa ah maaha ahlucilmiguna taa waa ka warrameen adille cadaynaysaana waa jirtaa inaynay istixlaal mukafira noqon noqonayn ashyaadaas aynu sheegno waxaa jirta ficilka laftiisa in lagu itlaaqo ka caadayeeladka laga caado yeelanaayo arrinka oo la sahashanayo in istixlaal lagu itlaaqo kale laakiin haddii istixlaal lagu itlaaqo macnaheedu ma aha inuu kii mukafirkaaya gaalnimadaa yahay waatay ahlucilmigu u qaybiyaan istixlaalka laba nooc istixlaal mukafir iyo istixlaal ghayru mukafir ama istixlaal duuna istixlaal sida loo yidhahdo kufrin duuna kufrin ama istixlaal qawli ama istixlaal ictiqaadi bicibaara ukhra iyo istixlaal camali istixlaal camali markay leeyihiin mukafir ugama jeedaan yacni ugama jeedaan inay shaygaasi gaalnimo yahay kama tilmaamayaan waana soo aroortay nusuusaha qaarkood iyadoo lagu itlaaqayo dunuubta qaar in dadku xalaashanayaan sida xadiiska abu daawuud xadiisu abi daawuud alkabaa'iru tiscun shirkiga ugu horeeya waxaana lagu khatimay waistixlaalu qiblatikum beyt illaahi alxaraami axyaa'an wa amwaata siddeed wax oo kabaa'irta ka mida markii la tiriyey oo shirkiga ugu horreeyo baa kii sagaalaad waxaa laga dhigay qibladiinna inaad xalaashataan oo bannaysataan shuraaxda axaadiista sharaxdaa waxay ku sharxeen waxaa lagu xalaashanayaa xaramka wixii loo diiday in lagula yimaado sida dhirtiisii in la gooyo shajaraalxaram ugaadhiisii in la ugaarsado yacnii ashyaa muxaramaada in lagu sameeyo ugamana jeedaan inay markaa kufri tahay ficilka la samaynayo keliya laga tilmaamaya tana istixlaal baa lagu magacaabay yakuunu fii ummatii qowmun yastaxilluuna alxira waalxariira waalkhamra waalmacaazif shuraxda xadiiska sharaxday markay sheegayaan waxay bacdi ku fasireen in looga jeedo istixlaal mukafir ah waa ka istixlaal ictiqaadi la yidhaahdo bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa caadaysadka la caadaysto laga caada yeesho shaygii la daa'imo inay shabah ku leedahay istixlaalkii shabaha ay ku leedahay istixlaal loogu itlaaqa kitaabka laftiisa culammada sharaxday sheekh ka mid ah sida eh, najmi uu sheegayaa istixlaalku inuu qawli iyo ficli yahay isticlaalka ficligina aanu mukafir ahayn albani wuxuu sheegayaa istixlaalku inuu yahay istixlaal camali iyo istixlaal ictiqaadi waqtiyada qaarna wuxuu sheegayaa istixlaal duuna istixlaal keligii maaha culammadu saasay markaa tilmaamayaan oo ay sheegayaan ibnu taymiyana wuxuu ku gaar yeelay nooca mukafirka inuu yahay kaa ictiqaadiga si fiican baanu u sharxay israarka shayga lagu daa'imo shayga macsidaa inayna kufri ka yeelayn culamada ahlusunna waa isla ogolyihin ijmaacyaa lagu soo naqliyey waa ijmaac alimaamu nawowi sharxu saxiix muslim fii kitaab aliimaan markuu sharxaayo wuxuu sheegayaa ahluxaqu inay ku ijmaaceen kabaa'irta qaarkood israarka lagu israaraa inaynay gaalnimo ahayn naxwa haada ijmac buu ku soo naqlinaya ijmacu ahlilxaq bale waxaa lagu yaqaanay firaqa khawaarijta qayb ka mida ah lagu yaqaanay alisraara cala alkabaa'ir inay wax ku gaalaysiiyaan ka firqati najadaat waa firqa min alfiraq alqadiima najdat alxaruuri wuxuu noolaa wakhtigii taabiciinta saxaabada qaarkood buu la kulmay waa ka su'aalaha shantaa weydiiye cabdullahi bnu cabbaas isagoo khaarijiyo su'aala weydiinaya markaasaa cabdullahi bnu cabbaas uga jawaabay markaasuu wuxuu yidhi haddaanan ka baqayn dhiiqo ka badan wuxuu ku jiro inuu sii galo ugama jawaabeen laakiin waxaan ka baqay buu yidhi wuxuu ku jiro dhiiqo ka badan inuu sii galo bal inay wax sharkii khafiifiso ayaan uga jawaabay firqada ninkaa loo nisbeeyo najdat ibnu caamir alxaruuri firqadiisu waxay qabaan haddii dembiga kabiiradaa lagu israaro lagu daa'imo lagu noqnoqdo marra bacda marra bacda mara bacda mara inay noqonayso kufri akbar laakiin haddii mar la sameeyo maya ma noqonayso walow kabiiraba ha ahaato hadda ma maanta dad markaa odhanaya ahlu sunnaanu nahay ayaa waxay qabaan ictiqaadkii najadaadka markaasay odhanayaan bacdu dunuub dembiyada qaarkood haddii markaa lagu noqnoqdo ama lagu daa'imo waxay noqonaysaa kufri akbar laakiin haddii mar ama laba la sameeyo kufri akbar noqon mayso ya waxay noqonaysaa ariiqadii najadaadka inay waafaqsan tahay ibnu cabdilbar laftiis waa soo rarayaa israarka dunuubta lagu daa'imaa inaanu kufri akbara ahayn saabaa soo raraya mawduuca israarku wuxuu ka mid yahay meelaha ay aad yo aad ama mawduuca istixlaalku wuxuu ka mid yahay meelaha aad yo aad ay uga faa'iidaystaan dadka hulaatu takfiirka ah dadka khulaatu takfiirka ah ee takfiirka ku talax tegey meelahay aad uga faa'iidaystaan bay ka mid tahay dad badanna lagu kedin karo waana inaad ogaataa istixlaalka waxaa loo shardinayaa waa dunuubta duuna alkufri ah laakiin dembi laf ahaantiisu uu gaalnimo yahay bimujaradihi istixlaal looma shardiyo dembigu hadduu iskii gaalnimo u yahay xalaashad buu ku gaaloobayaa la xalaashado la odhan maayo waayo mujaradu ficlihi kufrun in la sameeyo keliya gaalnimaa laakiin shay aan gaalnimo ahayn baa istixlaalkii gaalnimo ku gaadhayo gaalnimo ku noqonaya marka wuxuu yaallaa macaasida duuna alkufri ah imaamulbukhaari macnaha waa tilmaamay oo saxiixiisa wuxuu baabaystay baab la yidhaahdo baabun almacaasi min amri aljaahiliya walaa yukafaru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirk macaasidu waxay ka mid tahay umuuraha gaalnimada umuuraha markaa gaaladay ka mid iyo ficillada gaalada ficillada gaalada iyo dhaqamada gaaladay ka mid tahay macaasidu lagumana gaalaysiinayo cidda macaasida u saaxiibkae u ehelka ah gaalnimada mooyaane laguma gaalaysiinayo irtikaabka iyo e, imaatinka lala yimi keliya laguma gaalaysiinayo biirtikaabiha wuxuu kala farqinayaa sida shuraaxda qaarkood ay bayaamiyeen ahlucilmi kalena ay e, sii caddeeyeen waxaa kala jira irtikaab iyo istixlaal samayn shayga la sameeyo iyo xalaashad la xalaashado macaasidii laguma gaalaysiinayo biirtikaabiha imaatin macsida lala yimi laguma gaalaysiinayo ilaa bishirki gaalnimada mooyaane gaalnimada waxaa lagu gaalaysiinaya shaygu hadduu gaalnimo yahay bimujarad irtikaabi in lala yimi keliya istixlaaliya wax kale looma shardiyo laakiin kuwa kale maxay gaalnimo ku noqonayaan kuwa kale waxay gaalnimo ku noqonayaan biistixlaaliha in la xalaashaday gaalnimo ku noqonayaan in la xalaashaday gaalnimo ku noqonayaan wuxuu soo qaatay aayadda ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa oo dunuubtii waxaa loo qaybiyey labadaa qaybood labadaa qaybood baa dembiyadii loo kala saaray inuu dembigu shirki akbara yahay yo inuu yahay wax shirkul akbar ka sokeeya inuu yahay labadaa qaybood baa loo kala saaray mid waxaa loogu gaaloobayaa birtikaabihii imaatinka lala yimi keliya midna wuxuu u baahan yahay wax kale inay raacaan waxa kale waa maxay waa istixlaal la xalaashanayo ictiqaadu annaha xalaal haddamaanata marka macnaha kuwa kale inay istixlaal u baahan yihiin oo mujarad ulirtikaab ayna gaalnimo ku noqonayn ahlucilmi kale ayaa sii bayaamiyey imaamu albukhaarina waa imaam min a'immati sunna kitaabkiisana wuxuu ugu gargaaraa ictiqaadka ahlusunnati waljamaca firaqa dhammaan waa radinaya caqiidatu salaf ayuu aaminsanaa oo ku sugnaa inaba wax bidcaah oo shaqo kulaha ma jirin bale wuxuu naasiran lisunna raaddan wa qaamican lilbidca ayuu ahaa marka labadaas waxaa loo baahanya in la kala fahmo shaygu hadduu gaalnimo iskii u yahay istixlaal loo shartin maayo haddaanu gaalnimo iskii u ahayn ku noqnoqod lagu noqnoqday muujin la muujiyey in laga caado yeeshay iyo wax la mida kuma noqonayo gaalnimo waxaa jirta qaacido uu sheegay shaykhulislaam ibnu taymiya fii kitaabihi asaarim almasluul cala shaatimi arasuul calayhi asalaatu wassalaam qaacidadaas waxay tahay maa yanqudu aliimaana yastawi fiihi qaliiluhu wa kaiiruh wixii iimaanka buriya oo gaalnimo keensada iimaanka aslanba burinaya waxaa siman intiisa yar iyo intiisa badan shareecada asharca almunazal sharciga munazalkee lagu soo rogay nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam lagama helaayo dembi dunuubta ka mida oo midkiisa ama labadiisa ama saddexdiisa ama afartiisa ama tobankiisa ama boqolkiisu ayna dembi ahayn inta ka badan ay tahay bimacna haddii intaasoo goor lala yimaado gaalnimo ma aha haddii laga badiyo gaalnimay noqonaysaa asharca almunazal laga heli maayo waa dhici kartaa inaad hesho ama waad heli kartaa shiikh dembiyada qaarkood kala saaray oo yidhi intaasoo goor haddii laga sameeyo gaalnimo ma aha ka badan laakiin waa gaalnimo laakiin asharca almunazal calaa muxammadin sala allahu aleyh wasalam lagama helaayo ijtihaad shiikh laakiin waa la heli karaa oo ra'yi maray marka maa yanqudu aliimaana yastawi fiihi qaliilu wa kaiiruh wixii iimaanka buriyaa waxa siman oo xagga iimaan burinta ka siman intiisa yar iyo intiisa badan iminka masalada xukumka xukm bihayri maa anzala allah dadka qaarkood waxay leeyihiin mar ama laba ama saddex haddii la sameeyo mukhaalafo xukunka sharciga la khilaafayo kufri ma ah laakiin ka badan haddii la sameeyo ama laga caado yeesho waxay noqonaysaa kufri akbar maxay gaalnimo ku noqotay ma in lagu noqnoqday ama lagu daa'imay ama laga caado yeeshay ama saddex goor wax ka badan lala yimi miyay gaalnimo ku noqotay ya fatwadii sheekh albani ee xukunka ku saabsanayd ee culammada kibaartii ay aadka u ammaaneen tacliiqiyeenna sida sheekh ibnu baaz iyo sida sheekh ibnu cuthaymiin labaduba ay ammaaneen aadna ay u ammaaneen tacliiqiyeenna ee weydiiyey ibraahim alhaashimi waxa uu ku sheegayaa dadka ka caada yeeladka xukmi bikayri maa anzala allah laga caado yeesho ama lagu noqnoqdo wax ku gaalaysiinaya markaan la doodayay waxaan ku idhi buu yidhi imise goor markuu sameeyo inay gaalnimo noqonayn markuuse ka badiyo imisay ku noqonaysaa gaalnimo ka warran hal mar hadduu sameeyo ma ku gaaloobaya waxay odhanayaan maya mar labaad hadduu ku noqdo ka waran ma ku gaaloobaya waxay odhanayaan maya mar saddexaad saasaan u wadaa buu buuli bal cadad intee la eg markuu ku noqnoqdo ayay gaalnimo noqonaysa ma awoodi kartaan buu yidhi cadad inaad sheegtaan waayo cadadka caynkaasaa sheegtaan oo aad tidhahdaan tiradaa intaasoo goor marka la sameeyo gaalnimo ma aha marka laga badiyo gaalnimay noqonaysaa daliil u keenaa laydin odhanayaa markan iyo marka ku xigaa midna inay gaalnimo tahay midna aynay ahayn daliil kala farqinaya la kaalaya oo sheegaaya maala hadday yidhaahdaan cala sabiil tawdiix saddex goor hadduu sameeyo gaalnimo maaha marka afraad waa ku gaaloobaya ma daliil cala hada tafriiq daliilka kale farqiyoo sheegay saddexdu inaynay gaalnimo ahayn saddex goor saddex mar inuu ku noqdaa laakiin marka afraad uu ku gaaloobayaa muxuu yahay masalan toban goor inuu sameeyo kuma gaaloobayo haddaad tidhaahdo waa aynu ku sii cadaynayno ee marka koob iyo tobnaad buu ku gaaloobaya ma daliil calaa hada tafriiq labadan mar ee isku xiga midna inay gaalnimo noqonayso midna aynay noqonayn ma daliil haddaad tidhahdaan boqol goor hadduu sameeyo gaalnimo noqon mayso laakiin boqol iyo kow waa gaalnimo boqol iyo kow goor hadduu sameeyo waa gaalnimo ma daliil calaa hada tafriiq haddaad tidhahdaan kun goor hadduu sameeyo gaalnimo ma aha laakiin marka kun iyo kow bay gaalnimo noqonaysaa ma daliil cala tafriiq oo tawdiixaynu kusii caddayn hadalkiisa tawdiixaynu hadalkiisa kusii caddaynayno wey qaacidada waxaa gebagabeeyey ibnu taymiya ayaa hore u gebagabeeyey oo wuxuu ihi waxa iimaanka aslan burinaya intiisa yar iyo intiisa badani waa siman tahay qaar baa yidhi waxaa xaggay u siman tahay mayna kala dembi badnayn war xaysiyada laga hadlayaa taa maaha dembi badnaansho laga hadli maayo cuquubadu inay kala weynaanayso laga hadli maayo waxaan ka hadlaynaa xaysiyada ku saabsan iimaan burintay u siman yihiin iimaanka inay burinayso iimaankii uu noqonayo markaa yabtul mid buraaya oo qofkii murtad noqonayo xaggaa waa ka simayeen xaysiyada xaysiyo kaloaan laga hadlin ha u cararin la taxid ya xagga iimaan burinta marka laga hadlaayo aslul iimaan inay burinayso inta yarya inta badan baa u siman iminka qaar waxay ku shabbahaan xeerarka shareecada khilaafsan ee la dejisanayo aan tawdiix hadda raaciye xeerarku haddii xaaraan ay xalaalaynayaan shareecada macluum min addiinbi daruura ku ah ama xaaraan xalaalaynayaan dee halkiisa mar baa gaalnimo ah hadday hal mar dhacdo xataa waa gaalnimo iyada laa ishkaal laakiin xeer la dejiyo oo aan xaaraan xalaalaynayn xalaalna xaaraantinimaynayn dadka qaar baa waxay leeyihiin mujarad in la dejiyo lagu istilaaxo lagu heshiiyey baa gaalnimo ah maxay gaalnimo ku noqota ya waxay leeyihiin waxay gaalnimo ku noqotay waxay la mid tahay sabbiga ilaahay la caayay la mid tahay xeerkan laga caado yeelanayee la dejinaaye mar walba loo xukum tegayo ayaa wuxuu la mid yahay bay yidhahdeen sabbiga ilaahay lacaayo ama rasuulkiisa lacaayo oo sabbiga markiisa iyo intiisa badani mid waliba waa gaalnime haddaba waxaad tidhahdaan dee markaysaga haddii hal mar xataa lala yimaado yaan joogtaba laga dhigane waa gaalnimo maya halka marma soo gelaysay kuleeyihin oo maxaa u deliila sheekh ebel baa yidhi tafsiilku kuma saabsanaa qawaaniinta kuma saabsana iyo xeerarka shareecada khilaafsan ee waxay culammadu yidhaahdeen kufrun duuna kufrin waxay ku saabsan tahay filmarati wa naxwiha war shiikhu rasuul iyo nebi toonna ma ahee oo macsuum ma ahoo gef kama dhowrnee maxaa u daliila maxaa u daliila haayatu maa filamri waa inay yidhahaan fulaan iyo callaan iyo hebel iyo hebel baa yidhi marna waxaan u daliil ahayn bay isku taarayaan ya khulaasadu waxay tahay baabkaas waxaa loo baahan yahay in si fiican loo dabdiyo qawaaciddiisana la fahma ayaa loo baahanyay marka waa in loo noqdaa mawaadicda lagaga hadlay iyo kutubaha ka warramaya waa in loo noqdaa lana diraasiiya fataawooyin badan culamadu ka soo saareen baa jira rasaa'il laga qoraa jira risaale layidhaha usuul wadawaabid ayaa jirto cabdulatiif ibni cabdiraxmaan ibni xasan uu leeyahay mashaayikhdii najdii sheikh ka mida ah, maxamed ibnu ibraahiim awowgii oo saaxibu fatxilmajiidna u dhalay waa risaala mufiida usuul wa dawaabit baa layahay fi takfiir waa risaala matbuuca wakhtiyada qaarkoodna waa akhrinay marka mawduucaas rasaa'il badanoo kaleoo laga qorayna waa jiraan marka aad iyo aad bay muhim u tahay waa in loo noqdaa qawaaciddiisa sidii loo dabdin lahaana waa in aad iyo aad loogu dadaalaa wuxuu kaloo sheikhu inoo tilmaamay beri noqoshada laga beri noqonaayo wixii ay soo darrisiiyeen yadana inay ina ee sharciga khilaafsan bidca ha noqoto ama macsi ha noqotee waa in laga beri noqdaa mar ficilka laga beri noqdaa marna ficilka iyo cidda faaciliintaa samaynaysaba waa laga beri noqdaa masalan qof muslimo quman hadduu shay mukhaalafaa la yimaado mukhaalafadaa laga beri noqonaya yacni sunno iyo wanaag baa lagu yaqaanaa dabeedna wuxuu la yimi shay sharciga khilaafsan waxaa laga beri noqonayaa ficilkaas mukhaalafada ah ee sharciga khilaafsan baa laga beri noqonaya allaahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid nabigu sal allahu aleyh wasalam daatu khaalid kama beri noqon laakiin ficilkiisuu ka beri noqday ficil mucayana oo mar la yimi oo nimankii reer bani jadiima markuu ta'awulan u laayey isagoo awilanaya inaanay islaamin nebigu waa ka beri noqday ficilkaas reer bani jadiima markuu u may garanoo may hagaajin inay yidhaahdaan aslamnaa waanu islaamnay laakiin iyagoo aslamnaa doonaya inay yidhaahdaan bay waxay yidhahdaan saba'naa saba'naa saabi'iin baanu noqonnay khaalid wuxuu u fahmay islaamnimadoodu inaynay u sugnaan markaasuu laayey nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi allaahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid waxaan kaaga beri noqonayaa waxa khaalid sameeyey ayaan kaaga beri noqonaya wa wadaahum nabiyu sala allahu aley wasalam min cindii diyadoodiibu bixiyey nebigu sala allahu alay wasalam bari'a min alsaaliqati waalxaaliqati washaaqa yacni taas lafteedu waxay noqonaysaa ficilkooda in laga beri noqonayo haddii ciddu ay bidca la timaaddo cidi oo bidcadaas ay ku sugnaadaan ama dadka ugu yeedhayaan ee wax calaa sabiili zalla iyo khata uga dhacay aynay ahayn laftoodaa laga tabarru'ayaya bidcada mid walba marka xujada lagu oogo marka shayga loo caddeeyo bidcada iyo iyaga laftoodaba waa laga tabarru'aya waa laga beri noqonaya bidcadu aad iyo aad bay u xun tahay nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa inooga digay iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah waxaan idinka digayaabaa baa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam umuuraha kuwooda la soo darrisiiyey waayo bidco kasta waa baadi wax kastoo lasoo soo waa bidco bidco kastana waa baadi wa kulla dalaalatin fi nnaar ziyaadada riwaayada nasaa'i ay siyaadisay baadi kastaana naartay ku sugantahy bimacnaa naartaa lagu gelayaa ay sababaysaa saasaa laga tilmaamaya bidcaduna waxay noqonaysaa waa shay kastoo aan daliil shareecada looga hayn oo diinta lagu soo darrisiiyo daliilna aan lahayn qurbo rabbi loogu dhowaanayo looga jeedo waxay noqonaysaa bidco waxyaalaha dunyawiyaadkee adduunyada lagu soo darisiiyo bidca sharciya noqon mayso iminka gawaadhi in la samaystay ama diyaarada la samaystay ama tareenno ama madaafiic la samaysto ama saacada la samaysto ama aalaadkan elektroniga la samaysto ashyaada iyo wixii la midka ah ma noqonayso min qabiil bidac way waa umuur dunyawiya maxda waa umuur eh, dunyawi ah oo saafi ah umuuro diiniya maaha umuuraha adduunyadana nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyo shardigun waxa ah inaan shaygaasi xaaraan ahayn qawaacidda iyo usuusha shareecada marka la eego iyo adilada waa in xaaraan aynay noqon shaygaas oo daliil xaaraantinimaynaya aan lahayn bes haddii la waayo daliil xaaraantinimaynaya shaygaasina uu yahay shay naafica oo dhibtiisu aynay dheeftiisa ka badnayn wuxuu noqonayaa mubaax shay bannaan wuxuu soo gudagelaya cumuumaadka huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiican wamaa sakata canhu fahuwa mima cafaa lakum wasakata can ashyaa raxmatan lakum hayra nisyaanin fala tabxatuu canha iyo adilada la midka markaa sidaas ayay noqonaysa umuurta diinta iyada in wax la soo darisiiyo lama ogolaa man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun marka waxaa la kala saaray amru diin iyo amru dunya ku kastoo soo darisiiya amarkayaga kan ah bimacnaa amarkayaga diinta waxaan ka mid ahayn ku soo dara waxaas waa wax marduud ah oo aan laga aqbalayn fa ina kula muxdasatin bidca wa kula bidcatin dalaala bidca kasta waa baadi waa caam qaar baa waxay la waxay la yimaadeen tafriiq ay bidaca kala saarayaan oo ay leeyihiin bidacu waxay u qaybsamaan bidca xasana iyo bidca sayi'a ama bidcada waxaa ku dareeraya alaxkaam alkhamsa axkaamta shanta oo bidcadii waxaa jirta bidca waajiba waxaa jirta bidca sunna'a waxaa jirta bidca mubaaxa waxaa jirta bidca makruha'a waxaa jirta bidca xaarana tajri calayhi alaxkaamu alkhamsa mutaakhiriinta bacdi ka midaa ah la yimi warkaas cizadiin ibn cabdisalaam iyo ayaa la yimi qaar kalena waa ku raaceen ashyaada laakiin ay tusaaleeyeen ee bidca waajiba ama bidca manduuba ama bidca mubaaxa ay u tusaalaynayaan bidcadii sharciyada ahayd wax gudagelaya ma aha ashyaada qaarkood waa ashyaa adilla leh shayguna hadduu daliil leeyahay bidco noqon maayo oo iminka waxa weeye in qur'aanka jamcigiisa arrinka ku saabsan oo qur'aanka la qoro oo musxaf lagu qoro ama axaadiista nebiga la qoro calayhi salaatu wasalaam ama cilmiga sharciga ah la qoro waxay geliyeen min albidac alwaajiba bidcooyinka waajibkaa xaggay bidco ka noqonaysaa bidca sharciya ma noqonayso luqawiya hadday ka tilmaamayaan waa halkeeda laakiin sharciya ma noqonayso bidca sharciya waayo qur'aanka in la qoro nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa sharciyeeyey xilliga hore wuxuu amray qur'aanka mooye wax kale inaan laga qorin bes qur'aanka keliya la qoro markii dambe haddana wuxuu fasaxay oo oggolaaday in xadiiskana la qoro laa taktubuu cannii hayra alqur'aan waman kataba cannii hayra alqur'aani falyamxu waa wakhtigii hore culammadu waxay yidhahay xikmadda ku jirtay waxay ahayd waa baqasho laga baqanaayey inay isku qaldamaan qur'aanka iyo xadiisku laakiin markii dambe wuxuu amray ama ogolaado idmay in la qoro xadiiska sida nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi uktubu liabii shaah xadiis buu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam markaasuu yaa rasuulallah lay qoro markaasuu uktubu liabii shaah abii shaah u qora saxaabada qaarkood waxay qori jireen xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam markaasaa la yidhi oo dadka qaarkood ku yidhaahdeen wax kastoo nebigu u yidhaahdo miyaad qoraysaa wax kasta ha iska qorin markaasuu nabiga u sheegay sala allahu aleyh wasalam nabigu mar waa cadhoonaya marna waa raalli yahay mar walba iyad wax ka qoraysaa baa lagu yidhi nabigu markii loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi kaa waxaan xaqa ahayna kama soo baxaan carabka ee qor waxaa jira dadka qaarkood nebigu waraaqa u diray yacni waxa weeye axaadiis ugu qoray wama fii hadii saxiifa waa kii lahaa cali dabeedna wuxuu sheegayay ashyaada ku yaalla waraaquu dirayay qabaa'isha qaarkood rasaa'il buu dirayey waraaqaha markaa dadka qaarkood u dirayey ashyaada qaarkood buu u dabdinayey wahaakada ta kale qur'aankii waxaa jamciyey hadday tahay jamcigii abibakar iyo hadday tahay jamcigii wakhtigii cusmaan mid walba khulafaau raashidiinkii nebiguna wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdii marka xaggee bidca ka noqotay calaa kulli xaal sida saxiixi waxay tahay bidcooyinka sharciga ahi waa mid mamnuuca aan la ogolayn waana mid baadi ah sida nasku sheegaayo nebiguna sidaasuu ku celcelin jiray sala allahu aleyh wasalam kulla bidcatin dalaala hadday ahaan lahayd bidco kastaa midaan wada baadi ahayn ee badankeeda ama qayb ka midi ay baadi tahay waa caddayn lahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam waayo nebigu wuxuu ahaa yacni mid dadka u nasteexaynaya waxna u caddaynaya una bayaaminaya mid labsi iyo qumuud iyo talbiis gelinaya ma ahayn marka bidcadu waa baadi ruuxa bidcaysta bidco baadi ah wuxuu noqonayaa ahlu qiblaha mid ku baxayuu noqonaya diintana mid ka murkudaya oo ka baxaya ka siibanayuu noqonaya bacdi culammada ka mid waxay ku xambaareen in looga jeedo bidcadii gaalnimada ahayd culamada qaar ba saa ku xambaaray faman ibtadaca minhum dalaalan kaana cala ahli qiblati khaarijaha wa min addiini maariqa waxay dhahen bidca gaalnima hadduu la yimaado muslimiintiina waa ku baxayaa diintiina waa ka wada baxayaa bidcadii waxay u qaybsantaa bidca mukafira iyo bidca mufasiqa bidcooyinka qaarkood waa gaalaysiinayaan cidda la timaada waa lagu gaaloobaya bidcooyinka qaarkoodna waa oo qofkii faasiq bay ka dhigayaan waa kale laba nooc bidcada mukafirada waxaa ka mid a ah in la inkaro shay diinta daruure loogu yaqaano ama in la xalaashado shay waxa weeye xaaraan ah ama shay xalaala xaaraannimo laga ictiqaadiyo ama waajib shareecada ku sugan la inkiro waajibnimadiisa yacni la inkiro iyo waxyaalaha la midkaa marka bidcooyinka gaalnimada hadduu ruuxu la yimaado sida alistiqaasa bilamwaat dadka dhintay inuu markaa baryayo ou gargaar weydiisanaayo wa cibaada lighayr illaah la imanayo cidaan ilaahay ahayn buu caabudayaa oo qurbaan iyo cibaado ula imanaya alnadru ligayr illaah alnadru lilawliyaa addabxu liasxaabi alqubuur isagoo tabarruk kaga doonaaya iyo xoolaha inay u barakeeyaan balaayooyinka inay ka daafacaan yani waxay noqonaysaa ashyaadaas cibaadaadka cid kale in loo sameeyo allah aan ahayn gaalnimay noqonaysa waana bidca mukafira waa bidca mukafira weeye ictiqaadka in loo ictiqaadiyo weli hebel in khasaaistii ilaahay la siiyey ou cilmulghaybka og yahay bidca waa tahay waana bidca mukafira in la yidhahdo caalamka wax alla waxa ka dhacaya waa og yahay cidda barida waa maqlayaa waa u gurman karayaa kurbada waa faydi karayaa waxay soo gelaysaa min albidaci almukafira bidca wax gaalaysiinaysa weeye wa haakada bacdina waxay ku xambaareen in looga jeedo bidcadan tii aan gaalnimada ahayn faman ibtadaca minhum dalaalan kaana cala ahli qiblati khaarijan wa min addiini maariqan yamruquuna min addiini kamaa yamruqu asahmu min aramiya khawaarijta markuu nebigu sheegayay sala allahu aleyh wasalam wuxuu idhi diinta waxay uga murkudayaan oo uga dhex baxayaan sida markaa waxaway leebku uga baxo ugaadha lagu ganay ugaadhii lagu riday intuu sidaa ugu dhaco ayuu ka dusayaa ka murkudayaa saasoo kale diinta uga murkudayaan aksarka culammaduna may gaalaysiinin khawaarijta ciddii mukafir gaara la timi waa halkeeda khawaarijtii hore qudaamada ahayd ee saxaabadii nebigu la dagaalameen waxyaalaha khawaarijta qaar laga sheegay ka inkaari suurati yuusuf iyo wax la mida ah, bacdulkhawaariji dambe laga sheegay may qabin saxaabadii nebiguna sal allahu aleyh wasalam may gaalaysiin saxaabadii nebigu sal allahu aleyh wasalam may gaalaysiin waatii cali bn abi aalib la weydiinaaye akufaarun hum qaola min alkufri farruu khawaarijtii waxaa lagu yidhi cali baa la su'aalayaa markaasaa la yidhi nimankani ma gaala markaasuu min alkufri farruu gaalnima waa ka carareen ya markaa gaalo maaha am munaafiquunahum ma munaafiqiin ba haddaa qaala almunaafiquuna laa yadkuruuna allaha ila qaliila munaafiqiintu ilaahay ma xusaan in yar mooyaane iyaguna habeen iyo maalin ilaahay bay xusayaan hadda waa maxay baa lagu yidhi waa qawmun asaabatum fitnatun waa dad fitna haleeshay weeyi waxaa mucaasiriinta qaarkood u soo naqliyaan oo caanbaxday in la yidhaahdo ikhwaanunaa baqow calaynaa hum ikhwaanuna baqow calaynaa waa laga yaaba rasaa'isha qaar ay ku qorqoran tahay inaad hesho ama wadaadada qaarkood oo ku khudbadaynaya ama ku muxaadaraynaya inaad aragto waa dhici kartaa carab iyo cajamba bacdi carabta ka mid iyo bacdi cajamta ka midaba laakiin saxiix maa saas cidda uu ka yidhi cali bnu abi aalib ikhwaanunaa baqow calaynaa may ahayn khawaarijta waxay ahaayeen waxay ahayd fitnadii ka dhex dhacday saxaabadii iyo taabiciinta dhexdooda ka dhacday ya dagaalkii jamal iyo sifiin iyo kuwa la midka ah ayaa laga tilmaamaya oo mucaawiye iyo ciddii la socotay ayuu wuxuu ka tilmaamayaa ikhwaanunaa bagow calayna taqtulka yaa camaar alfi'atu albaaqiya qolada baqiya ku sheegay waa qoladaas xadiiskuna waaba ku tusinaya ikhwaanunaa bagow calayna yacni qoladu uga jeeda waa qoladaas taqtuluka yaa cammaar xadiiskuna waaba kutusinaya taqtuluka yaa cammaar alfi'at albaagiya cammaarna waxaa dilay daa'ifadii mucaawiye nin ka mida ayaa dilay abulhaadiye la odhan jiray marka kaana calaa ahli qiblati khaarijan waxaa loo jeedaa hadduu bidca ku dhaco seeftana inuu qaato muslimiinta la galo ou la dagaalamo bay u sababaysaa abu khilaaba cabdullaahi ibnu zayd aljarmi taabiciga la yidhaahdaa waxau ahlulbidacu bidcooyinka waa isku khilaafeen waayo munaafiqnimadu waxay ahayd duruub noocyaal waataa qur'aanka lagu yidhi wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum marka anwaac bay ahayd bidcaduna waa anwaac marka noocii bidcada way isku khilaafeen wajtamacuu cala asayf waxay ku kulmeen seefta ruux kasta oo bidca bidcaystaa maa min mubtadicin yabtadicu bidcatan ila wastaxalla asayf mubtadic kastoo bidca bidcaystaa seefta waa bannaysanayaa marka sida uu sheikhu u leeyahy kaana calaa ahli lqiblati khaarijan waxa weeye waa inay bidcadu sababayso muslimiinta in la laayo inay u sababayso bidcadii meel fadhin mayso yadaa sababaysa cabdullahi bn qoladii xalqadaha u fadhiisatay masjidka markuu u yimi waxaa loo sheegay cabdullahi bn mascuud qowm baa masjidka gudihiisa waxay u fadhiisteen si goobaaba ah ama waageer ah markay sidaa xalqadaha u fadhiisteen baa nin dhex joogaa u leeyahay kabbiruu mia halliluu mia sabbixuu mia boqol goor waxaad tidhahdaan laa ilaaha ila allah boqol goor waxaad tidhaahdaan subxaan allah allaahu akbar talqiin caynkaasu u samaynaya cadad uu u cayimayo markaasaa cabdullahi mascuud wuxuu ku yidhi maxaad u odhan weydey sayyi'aadkiinna iyo dembiyadiinna tiriya wuxuu yidhi ra'yigaaga aloo sugaya aawadeed waxba kuma odhan cabdullahi ibn mascuud baa soo hagoogtay indhaha birtoodu muujiyey maruu jiq isku siiyey xalqaddii buu dhinaca ka fadhiistay si u hubsado waxay samaynayaan shaqadoodii bay iska wataan ma garanaya dee indhaha keliya muuqanaya markuu hubsaday waxay samaynayaan wuu iska qaaday maradii si ay u gartaan markaasuu yaa ummata muxammad maa asraca halakatakum ummaddii nebi maxameday maxaa halaaggiinna ka deg deg badan nebiga sala allahu aleyh wasalam weelku wax ku cuni jiray weli ma burburin maryihiisana weli markaa may idlaan halaaggiinna maxaa ka deg deg badan maa sayi'aadkiinna iyo dembiyadiinna tirisaan wallaahi ama waxaa ku sugan tihiin diin ka wanaagsan diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ku sugan tihiin ama albaab baadiya furaysaan labadaa kama dhaxayso labadaa kama dhaxayse labadaa mid ahaan weeye wuxuuna u jeedaa ta dambe sabr iyo taqsiim buu ku sameeyey qaaluu yaa abaa cabdiraxmaan maa aradna ila alkhayr qaala wa kam min muriidin lilkhayri lan yusiibah abaa cabdiraxmaanow khayr waxaan ahayn maanu doonayn bay yidhahdeen khayr baan u jeednay ikhlaas bay naga ahayd niyo wanaag niyo xasana ya baatillo badan waxaa lagu daafacaa niyo wanaagsan iyo ikhlaas baa looga jeedaa khayr baana looga qastayaa maanta kuwa isqarxinaya haddaad weydiiso maxaad isu qarxinaysaan maxaa waxa weeye muslimiintii u laynaysaan oo ugu qarxaysaan maxaa gaaliya muslimiin isku dhex jirta ugu qarxaysaan maxaa nafihiinna u dilaysaan waxay leeyihin maa aradnaa ila alkhayr waxay leeyihin khayr waxaan ahayn uma jeedno xataa munaafiqiintu waxay ku daafacayeen waxay samaynayaan khayru inay u jeedaan in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqa laakiin miyay ku filan tahay qofku khayr inuu ujeeda keliya tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina asafiinata la tajri cala alyabasi camalku wuxuu u baahan yahay ikhlaas wa mutaabaca anniyat alxasana waxdaha laa takfi in wujidat xataa haddii la helo niyada wanaagsan keligeed kuma filla ya waxa lala imanayaana inay wanaagsan tahay oo sharciga waafaqsan tahay ayaa shardi ah taasaa shardi wuxuu cabdullahi bn mascuud ku yidhi wa kam min muriidin lilkhayri lan yusiiba oo fara badana mid khayr doonaya oo khayrkii aan haleelayn ya markaasuu wuxuu uhi nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu noo sheegay dad diinta ka murkudaya oo muruuq ka samaynaya fala adri lacalla akarahum minkum u fiirsaad hadda waxay la imanayaan waa bidca idaafiya ha waa bidca dikriga ku saabsan oo caddadka iyo kayfiyada ay ula imanayaan ayaa bidcaah markaasuu wuxuu ka tafarusayaa tii weynayd inay sababayso nebigu wuxuu noo sheegay buu yidhi sala allahu aleyh wasalam dad diinta ka murkudaya oo ka dhex baxaya inay jiraan ma garanaya badankiinnu inaa kuwii tihiin camr ibnu salama wuxuu odhanaya raawiga cabdullahi bn mascuud ka soo warinaya ee taabicigii wuxuu odhanaya fara'aynaa caammata ulaa'ika alxilaq yutaacinuuna yowma nahrawaani maca alkhawaarij waxaanu aragnay xalqadaha dadkii joogi jiray raggii joogi jiray kabiruu mia hallilu mia maalintii nahrawaan ee khawaarijta la ishele cali la dagaalamay iyo ciidankiisu iyagoo safka khawaarijta ku soo jiro oo warmaha aanu isdardarayno ayaanu aragnay buuri daarimi baa ku soo wariyey sunankiis sheekh albaani wuxuu odhanayaa sanadku waa saxiix mawdicu shaahid waxaan u jeednaa bidcada yari waxay sababaysaa bidcada weyn ee seefta abay sababaysaa marka macnaha cibaarada marka la eego in noocii kufriga ay tahay cibaaradani marka daahir ku ee ruuxii marka waxa weeye haddaba bidca isagu baadi ah bidcaysta isaga markaa xataa shaksan waa laga tabarru'ayaa waa laga beri noqonaya walow bidcadaasi mukafira bayna noqon mukafira hadday noqoto de waa kasii sii darantah xataa haddayna mukafira ahayn waa lagu bidcaynayaa waa lagu bidcaynaya laakiin waxaa jira eh, ashyaada qaarkood oo dee waxaweye bidco ah laakiin marka kuwa kale ka yar iminka bidcada bidca idaafiyo kale dee halis waxay u tahay bidco weyn inuu sababto laakiin qofkii mubtadic baa tahay lagu odhan maayo ashyaada qaarkood oo muxdasaada jirto nooc bidca ah laakiin haddana qofkii aan sunnadii de laga wada saarayn laakiin halis u ah inay taweynna sababto taweynna inay sababto ay halis u tahay halkaa waxaan tilmaamayaa dadka qaar waxay u qabaan bidcada qofka sunnada kaga baxayaa yacni shay mukafirun inay tahay oo gaalnimubaba lagaa baxaya bay kuleyihin qaarkood ya weliba waxa ay ku kadsoomeen dadka qaar fatwo lajna daa'ima ay mar soo saartay ayaa jirta oo la weydiinayo ikhwaan muslimiinka iyo la su'aalaayo markaase waxay odhanayaan waxaa la ictibaarinayaa waa fatwa waagii hore ay soo saareen inay ahlu sunne ka mid yihiin ilaa man ataa minhum bimukafir kii ka mida ee mukafir la yimi mooyaane shay gaalnimaa ah la yimi mooyaane fatwadaasa dadka qaarkood waxay ku dhiseen bidcadu haddaynay mukafiro ahayn inaan markaa waxa sunnadaba laga baxayn yaday jirto mashaayikhda fatwada soo saartay lafteedu dad aynay gaalaysiinayn oo mukafir inay ku sugan yahay aynay u qabin inay sunnada ka saareen oo biri'aasat ibni baas baa lagu soo saaray fatwada iyo naa'ibkiisii oo cabdirasaaq cafiifi ah haddana waxa weeye qabla mowtihi bisanatayn ibni baas geeridiisii laba sano ka hor wuxuu soo saaray fatwada sawtiga ah ee uu leeyahay Eh, ikhwaan muslimiinka iyo tabliiqu waa min aintayni wasabciina firqa fatwadan kale qadiim bay ahayd waxa dambayse tan tani waxay ka horraysaa geeridiisii laba sano ka hor weeye tan kanle wakhti qadiime eh. waa macruuf qoradii ikhwaan muslimiinka iyo tabliiqa labadaba wuxuu yidhi labiyo toddobaatankii firqo ee kulluhaa fi naar ilaa waaxida laga yidhi bay soo gelayaan min aintayni wasabciina cabdurasaaq cafiifi laftiisu majmuuca rasaa'ishiisa iyo fataawihiisa waxaa ku taalla tabliiqa in la weydiinaayo oo dee ad u odhanaayo tabliiqa waa aqaanaa meel kastay ku sugan yihin oo mubtadico ama masar ha joogaan ama sacuudiya ha joogaan ama israa'iil ha joogaan ama meel kale ha joogaan meel kastay joogaanba waa mubtadica labada sheekhba waxay saxiixeen fatwadaas hore cibaarada caynkaasa ee hadalla khilaafsanoo ka dambeeyena mashaayikhda qaar ay leeyihiin bay dadka qaarkood iskaga dhigeen maxaana la ogsoon yahay waxa sunnada laga baxaa dee gaalnimo ku koobnayn shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa axad a'immada ka mid oo yidhi ma jiro laba iyo toddobaatanka firqo waa wadagaalo axad a'immada ka midoo sidaa yidhi ma jiro cidda tidhaahda buu odhanayaa laba iyo toddobaatanka firqee xadiisku sheegayaa waa wada gaalo kulluha fi nnaari ilaa waaxida faqad khaalafa alkitaaba wasunnata wa ijmaca almuslimiin kitaabka qur'aanka waa khilaafay sunnada rasuulka waa khilaafay ijmac muslimiinta waa khilaafay firaqii dalaalka ay ku xukumeen culammadu miyay wada gaalaysiyeen maya may wada gaalaysiyen ya fawsaan ayaa la weydiinayaa fatwada lafteedaa la su'aalayaa waa risaalo muxaadara u galay oo su'aalana laga weydiiyey markii dambena uu idmay in la taabaco yacni waxa weeye oo saxiixiisii in marka la taabacana u ku yaallo waxaa la weydiinayaa bal hadalkan ka warran baa la odhanayaa su'aal maa qowlukum yaa shaykhu xafidakum allahu fii hadihi almaquula ina aladii laa ya'tii bibidcatin mukafira laa yakhruju min musama ahli sunna bal aladii yakhruju min ahli sunnati aladii yaqacu fii bidcatin mukafiratin faqad jawaab ya subxaana allah aladii ya'tii bibidcatin mukafiratin hada laysa min almuslimiina asla laa yakfi an yuqaala inahu laysa min ahli sunna aladii yaatii bibidcatin mukafira yuqaalu inahu leysa min almuslimiin walaa yuqaalu inahu leysa min ahli sunnati faqad liannahu ida qiila inahu leysa min ahli sunnati fuhima anahu muslim lakinahu mukhaalifun limadhabi ahli sunna fayakuunu ka saa'iri almubtadica ama man jaءa bibidcatin gayri mukafira fahada huwa aladii leysa min ahli sunna falmubtadicatu idan cala aqsaam waaxid mubtadicun kaafiru leysa min almuslimiina asla wa huwa aladii cindahu bidcatun mukafira wa mubtadicun yucaddu min almuslimiin lakinahu laysa min ahli اsunna wa huwa man bidcatuhu taqtadi alkufra falaa yumkinu limubtadicin min haadayni الnawcayn an yuqaala inahu min ahli الsunnati abada ima an yuqaala inahu kafirun khaariju min almila wa ima an yuqaala inahu mubtadicun min hayri ahli الsunnati waljamacati kaalmuctazilati walجahmiyati walkhawaariji wahayrihim min alfiraq saalisan mubtadicun yucaddu caasiyan wa huwa min ahli الsunna wa huwa man kaanat bidcatuhu laa taqtadii fisqah saasuu sheikhu u tafsiiriyey fatwadiisii risaaladana waxaa la yidhahdaa daahiratu altabdiici waltafsiiqi waltakfiir wa daabitaha marka hadalka hore uu yidhi maa lam yabtadicu dalaalan waxaa lagu xambaarayaa noocii aanu ku noqonayn mubtadica ee sheikhu hadda sheegaayey noocan kalena waxaa lagu xambaarayaa noocii caynan loogu tabdiicinaayey ayaa markaa lagu xambaarayaa siday ugu fii ma axdauu ixdaaska waxaa haaliba in loo isticmaalo bidcada laakiin wakhtiyada qaarkood culammadu way ku fasireen ixdaas in looga jeedo waxaan bidco ahayn sida xadiiskan sheegaaya man aawaa muxdisan culammada qaarkood baa ku fasiray bidco inuu bidco la yimi culamada qaarna waxay ku fasireen inuu jinaayo inuu soo derisiiyey sida inuu wax dilay iyo wax la mida man axdaa fiiha xadasan aw aawaa muxdisan yani labada tafsiirba waa jiraan marka ixdaadku wakhtiyada qaar waa noqon karaa haddaanu ixdaad fi diin aanu ahayn yani shay jariime oo lala yimi waa noqon karaa sida culammada qaar ugu fasireen xadiiskaasba haddii kaloo bidca lagu fasirana axaadiistaynu soo qaadannay bidca kumay saabsanayn allaahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid khaalid wax bidcaa lama iman laakiin arrin aan bannaanayn ayuu ta'awulan yacni u sameeyey marka waxay ahayd yacni qalad ka dhacay laakiin bidca lama iman wakada xadiidka bari'a min alsaaliqati waalxaaliqati waashaaqa iyaduna baabka bidca ma ahayn haddii bidca lagu fasiro hadalkan shiikha fiima axdatuu waxay noqonaysaa haddii ta dambe la yidhaahdo faman ibtadaca minhum dalaalan tan hore in lagu fasiro ixdaaskan in laga tilmaamayo bidco qofka aan lagaga saarayn sunnada yacnii shay jus'i ah oo aan qofkii la odhanayn sunnadu kaga baxayaa sida bidcada idaafiga iyo waxa la midka oo kale waa nooc ixdaasa waa tahay laakiin lama odhanayo mid kastoo la yimaadaa khaarij buu sunnada ka yahay bilkulliya la odhan maayo maa lam yabtadicu dalaalanna lagu fasiro si uu sunnada kaga baxayey marka laga dhigo qadarka bidcada ee aanu sunnada kaga baxaynin sida bidcada dikriga ku saabsan iyo waxa la midka ah in shaygan ixdaaskaa laga beri noqonayo ama bidcada uu sunnada kaga baxayo in xataa isaga laga beri noqonayo dee nacaybka la necbaanayo iyo collowga lala colloobayaabuu imanaya cala haada faman ibtadaca minhum dalaalan kaana cala ahli qiblati khaarijan wa min addiini maariqan laba qowl baynu soo naqlinay laakiin waxaynu u badinnay qowlka ku saabsan in looga jeedo bidco aan mukafiro ahayn bimacnaa bidco aanu milladda kaga baxayn laakiin uu sunnadii kaga baxayo uu noqonayo mubtadic waana sheegnay aahaarta qaarkood oo taabiciintu ay tilmaameen ahlulbidacu inay seefta ku kulmeen marka kaana cala ahli qiblati khaarijan ishkaal ma leh calaa hada khuruujkuna mar wuxuu noqdaa khuruuj calaa xaakim in cid madaxa lagu baxayo marna wuxuu noqdaa khuruuj cala alumma in ummadda lagu baxayo dadka qaarkood arrinkaa kuma baraarugsanaa khuruuj cala alumma wax la inuu jiro yaa ummadda in lagu baxaa oo seef loo qaataa ma bannaana waa muxaram sharcan waana khawaarijnimo iyadoo taa la bannaysanaya haddii lagu tallaabsado walow ta'awulba ha u dhacdee waxay noqonaysaa iyaduna noocaas khuruuj cala alumma inuu jiro xadiiskii muslim baaba sheegaya waman kharaja calaa ummatii yadribu baraha wa faajiraha walaa yataxaashaa min mu'miniha walaa yafii lidii cahdin bicahdih falaysa minii walastu minh rawaahu muslim waannasaa'i nabigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam kii ummaddayda ku baxa waman kharaja cala ummatii wahuruuj cala alumma xaakim lama sheegin yadribu baraha wa faajiraha xaal kooda wanaagsan ee barriga ah iyo ka faajirka ah ee faasiqa ah mid walba uu garaacayo oo mid walba uu laynayo walaa yataxaasha min mu'miniha oo aanu iska ilaalinayn walxaal haddana aanu iska ilaalinayn ka muuminkee ummadda ka mida walaa yafii lidii cahdin bicahdi aanu oofinan ka cahdiga u saaxiibkaa cahdigiisii falaysa minii walastu minh nabigu sala allahu aleyh wasalam waa dayriyey wuxuu uhi isagu igama mid aha oo hadigayga iyo tariiqadaydiiyo manhajkayga kuma sugna walastu minhu anna markaa waxaa weeye kama mid ihi bimacnaa wixiise kuma jiro beri baan ka ah marka ahluqiblaha in lagu baxo ama seef loo qaato waa arrin marka muxarama waxaad arkaysaa kutubta culammada iyagoo sheegaaya marka taraajimta iyo ay tilmaamayaan fulaan kaana yara sayf yara sayf marka la yidhaha waa inaad macnaha fahantaa ya seeftuu arki jiray oo bimacnaa uu qabay ka madhab ahaan waxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa madaxda fasaqada ah ama dalamada ah in lagu baxo ayuu qabay in arrinkaasi mashruuc yahay kaana yara sayf wa min addiini maariqan yacnii diintii buu ka xuubsiibtay ixtimaal baa ku jira axaadiistii khawaarijta waa ku soo aroortay muruqu saynu tilmaannay yamruquuna min addiini kamaa yamruqu asahmu min alramiya miyaan cibaaradaasi ku tusinayn takfiir khawaarijtii la gaalaysiiyey jamaahiiru ahlicilmi khawaarijta in itlaaq loo gaalaysiiye ma qabaan xadiiskaana waxay yidhahdeen ixtimaal buu leeyihi wa yamruquuna min addiin waxay bacdu ahlicilmi ku xambaareen min addiin ay min aaaca aacadii bay ka xoob siibanayaanoo ka baxayaan laakiin taa waxaa ishkaal gelinaysa riwaaye la soo wariyey oo sheegaysaa yamruquuna min alislaam haddii addiin lagu fasiray aaaca alislaam maxaa lagu fasiraya waa ishkaal saxaabadii nebiga wasalam ee khawaarijta la dagaalantay ee cali bnu abi taalib uu ka mid ahaa may gaalaysiin khawaarijtii nusuusaha marka la fahmayana waa in fahamkii saxaabada iyo siday u fahmeen iyo siday ugu camal faleen iyo siday u tabaqeen waa in loo qaataa dariiqoodii waa in la raacaa waayo shaahadu tanziil waxyigu markuu soo degaayey iyo qur'aanku markuu soo degaayey yagaa joogay yagaa nebiga sala allahu aleyh wasalam wax ka bartay yaguu nebigu wax baray waa talaamiidu nebiy sala allahu aleyh wasalam waa ardaydii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagaa shareecada u aqoon badan yaga u fiqhi badan si yaga seegtay oo ay fahmi waayeen inay dadka kale fahmaan oo sida saxdii iyaga seegtaa ma dhici karto waayo daa'ifadii muxiqada ahayd xaggay joogtay markii saxaabada mar haddaan lahayn axad saxaabada ka mid oo gaaraysiiyey mar haddaan lahayn alkhawaarij inay sawaab noqoto gaalaysiinta la gaalaysiinaya cala alitlaaq ma suuroobi karto ta kale saynu sheegnay ciddii asalkiisu islaamnimo tahay yaqiintoodii mar hadday islaamnimo tahay iyo asalku oo laga shakiyo ma ka baxeen mise kama bixin yacni waxay noqonaysaa in asalkii la istisxaabo yaqiin la mida inta la helayo man habata iimaanuhu biyaqiin lam yazul dalika canhu bishak alyaqiinu laa yazuul bishak waxayna yidhahdeen culammadu xadiidka waxaa ku sugan nowcan maa shaki inuu gelayo oo markii lagu shabbahay kamaa yamruqu asahmu min alramiya waxaa xadiidku sheegaya sabaqa alfarsa waddama sida leebkaasi u xoog badnaa ee u dheeraynayey ugaadhii markuu ku dhacay shaygii lagu ganay ee uu xagga kale uga murkuday si deg degdegu uga baxay dhiiggiyo uuskiiba waa ka dheereeyey yaa saas aawadeed marka la eego waa laga shakinaya yatamara fi lfuuqa mar haddii shaygii lagu shabbahayey shaki galay ya waxay noqonaysaa yaqiinta in la istisxaabay noqonaysa yaqiinta in la istisxaabo ayay noqonaysaa nusuusta dawaahirteedana haddii sida saxaabada nebiga sala allahu alay wasalam laga hayaa ay khilaafto waxay noqonaysaa in macno waafaqsan lagu fasiro calaa haada yacnii islaamnimadii dhammayska tirnayd ayay ka xub siibanayaan waa weji ilaa islaamnimadu waxay leedahay kamaal iyo nuqsaan almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih waxaa loo jeedaa muslimka islaamnimadiisu dhammaystiran tahay ayaa muslimiintu ka nabadgelayaan afkiis iyo gacantiis khawaarijtana muslimiintii kama nabadgelayaan afkiisa iyo gacantiisa toonna afkiisa waa gaalaysiinayaa waxaanu u nisbaynayaa xumaan kasta iyo diinxumo tadayunkoodu inuu xun yahay iyo camalkoodu yaa ay khubasan yihiin gacantiisana kama nabadgelayaan marka islaamnimadii tirnaa ma hayo marka islaamku ka baxayo in macnaha laga tilmaamayo baa lagu tawjiihin karaa si loola waafajiyo hadalka sida saxaabadu ay mareen si loo waafajiyo sheekhu wuxuu inoo tilmaamay in ilaahay loogu dhowaanayo beri noqoshada laga beri noqonaayo cidda bidcoolaha ah ee bidcada u ehelkaa u saaxiibkaa minhu baa la yidhi waxaa loo jamcin waayey man baa la soo sheegay faman ibtadaca minhum dalaalan manna xagga lafdiga mufrad bay ka tahay marka kaa bidcada la yimi beri noqoshada laga beri noqonayo ilaahay baa loogu dhowaanayaa waana laga haajiraya waa laga dheeraanaya waa la xaqirayaa yuxtaqar hajrigu wuxuu noqdaa in laga haajirayo mar waxaa laga haajirayaa bidcadii iyo sayi'aadkii iyo xumaantii almuhaajiru man hajara maa naha allaahu canh hijrada laga haajirayo laga dheeraanayo sayi'aadka hadday gaalnimo tahay hadday macaasi tahay hadday bidac tahay waa hajri fardu cayn ah calaa kulli axad waa hajri shakhsi kasta ku ah faral ku ah inuu gaalnimada ka haajiro ka dheeraado inuu macaasida iyo fisqiga ka haajiro ka dheeraado inuu bidcooyinka ka haajiro ka dheeraado kaasi waa nooc nooc labaad waa hajriga beledada xunxun laga haajiro hijrada laga hijroodo sida bilaad alkufri sida bilaad albidca oo aan sunnada lagu daahirsan karin sunnada lagu muujin karin sida bilaad alfisqi oo aan iyo waajibaadkii lagu samayn karin waxaase ugu horraysa beledada gaalada in laga haajira ugu horraysa hijrada laga hijroonayo beledada gaalada wakhtiyada qaarkood waa waajibays waxay noqonaysaa waajibah oo haddii laba shardi la helo ashartu alawal waa in faraa'iddii diinta iyo sharaa'icdii diinta aanu ku camal fali karin oo tamakunaynin walow waajib qura haba loo diido ha laga manciye haddaanu arrinkaa tamakunayno awoodayn mar labaadkana uu awood u leeyahay istitaaca iyo qudro inuu hijroodo inuu hijroodaa waxay ku noqonaysaa waajib alimaam ibnu kasiir fii tafsiiri suurati nisa ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum alaaya aayadda tafsiirkeeda markuu joogo wuxuu odhanayaa labadaa shardi haddii la helo shacaa'irtii diinta ama sharaa'icdii diinta inaan u tamakunaynin u aan loo oggolaanayn ee lagu cidhidhiyey ama loo diidaayo misena uu awoodaayo inuu ka hijroodo beledka gaalada hijradu waxay noqonaysaa waajiba bilijmaac labadaa shardi haddii la helo waajib waxay ku noqonaysaa ijmaac culammadu isku waafaqsan yihiin kulligood culamo kale la ijmaaca waa soo rareen ishaaraan uga jeednaa masalada hadda marka masalada uma bambaxayno mawaadic kalenu kaga hadalna waxaa jira haddaba hajri laga haajiro asxaabu alfisqi waalmacaasi iyo asxaabu albidac hajri kale waa jiraa oo masalan labadii qof ee isu cadhooday hajri istislaax looga jeedo oo axwaasha dhexdoodu inay hagaagto laga rabo waxay rukhso haystaan inay kala maqnaan karaan ama kala haajiri karaan saddex maalmood iyo saddexdooda habeen intaa ku dambaabi maayaan hadday isu cadhoodaan wixiise ka badan way ku dambaabayaan mar haddaanay diin ahaan uga haajirayn ay tahay dhicitaan isku yaro dhaceen isu cadhoodeen saddex maalmood iyo saddex habeen ayaa uu ka haajiri karaa ama ay kala aamusi karaan wixii ka dambeeya inay ka soo noqdaan baa waajib ku ah ismi baa ka imanaya haddii kale waxaa jira hajri cid looga haajirayo oo diin ahaan looga haajirayo lifisqi aw libidcatihi baa looga haajiraya kaasi isagu kuma qaydnoo kuma xidhnaa saddex habeen iyo saddex maalmood wuxuu noqonayaa inta fisqiga uu ku sugan yahay ama inta bidcadaa ku sugan yahayba inuu ka haajiro ka dheeraado culammadu way sheegeen hajrigaasi inuu noqonaayo mid marka abadi ah inta arrinkaasi baaqi yahay asal bayna leedaho waxbaa loo deliishadaa adilo adilada loo deliishado waxaa ka mida xadiidkii ku saabsanaa saddexdii ka hadhay ghaswatu tabuuk cudurdaar la'aan uga hadhay wa cala alhalaathati aladiina khullifuu xata idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat xadiiskii ku soo arooray waxaa ku sugnaa in nebigu amray calayhi asalaatu wasalaam in laga haajiro aan lala hadlin konton habeen ayaa hajrigaasi socday markuu ilaahay ka toobad aqbalay markaasaa hajrigii laga dhaafay hajrigaasna wuxuu ahaa nooca la yidhahdaa hajru cuquuba ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen fawaa'id badan oo xadiiska lagala baxaayo ayay sheegeen fawaa'idda waxaa ka mida faa'idada ku saabsan asxaabu almacaasi iyo ahlulbidac hajriga laga haajiraayo in laga daliishaday oo bidca yagu lama imane macsiyay la yimaadeen maxaa loogu dariishanaya waxay culammadu leeyihiin asxaabu almacaasi maadaama laga haajiray bidcaduna waa ka sii darantay marka calaa sabiili awlaa bay daliil ugu tahay weliba iyagu way toobad keeneen arrinkii waa ka nadaamoodeen waa ka tiiraanyoodeen laakiin nebiga sala allahu aleyh wasalam baa yidhi ilaahay inuu ka toobad aqbalo ayuu ku xidhay tacsiirtu saasay ugu baaqi noqotay adilo kalena culamadu waa ka daliishadaan sida aayadda allah uu yidhi wqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahza'u biha falaa taqcuduu macahum xata yakhuduu fii xadiiin hayri inakum idan miluhum mufasiriintu waxay yidhaahdeen waxaa laga deliishanayaa in ahlulbidac laga haajirayo iyo asxaabu lfisqi oo aayaddu waxay ku saabsanayd kufri cid la timiye see looga deliishanayaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen kulu aayati naزlat fi اlkufaari fainaha tajiru bidayliha cala cusaati اlmuslimiin aayad kastoo gaalada ku soo degtay dabada waxay ku jiidanaysaa muslimiinta kuwooda cusaadda kuwooda cusaaddaana waxaa ka sii daran kuwa ahlulbidca waayo ahlulbidac waa ka shar badan yihiin ahlulfisqiga iyo ahlulmacaasiga siduu shaykhulislaam ibnu taymiyaba uu yidhi ahlulbidaci sharun min ahli almacaasi shahwaaniyati ahlulbidacu waa ka shar badan yihiin macaasida shahwada loo nisbeeyey cidda u ehelka ah waa ka shar badan yihiin bisunati walijmaac waxay kaga shar badan yihiin sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam adilada ku soo aroortay iyo ijmaaca mid walba sunnada wuxuu u deliishaday nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu khawaarijta aad arrinkooda u adkeeyey uuna sheegay in lala dagaalamo lain adragtuhum laaqtulannahum qatla caad sharu qatla taxta adiimi asamaa kilaabu naar aad iyo aad baa loo tashniiciyey oo loo dhaleecayey oo waciidda u soo arooreen oo dagaalkooda la ammaanay lala dagaalamayo madaxdii jawrkiiyo dulmiga u ehelka ahayd ee u saaxiibka ahayd ee daalimiinta ahaydna wuxuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam inaan lala dagaalamin waa reebay dagaalka lala dagaalamayo bixista lagu baxaayo taasi waxay ku tusinaysaa ahlubidacu inay ka shar badan yihiin asxaabulmacaasiga inay ka daran yihiin iyo waata a'immadii salafka qaarkood ay yidhaahdeen albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya sufyaan baa odhanayey bidcaduu ibliis ka jecel yahay macsida markay bidca iyo macsi noqoto bidcadu u jacayl badan yahay lianna albidcata laa yutaabu minha waalmacsiyatu yutaabu minha macsida waa laga toobad keenaa yacni si badan bay u dhacdaa in laga toobad keeno laakiin bidcadii maadaama lagu tacabudaayo qurbo loo arko wanaag in lala yimi loo qabo dee haaliban kama toobadkeenayo kama toobadkeenayo waxaa kaloo laga daliishanayaa hajriga alqadariyatu majuusu hadii alumma in mariduu falaa tacuuduuhum wa in maatuu falaa taxduruu janaazatahum xadiiska sunanka culamada qaarkoodna waa taxsiiniyeen qadariyadu waa ummaddan majuuskeedii hadday bukoodaan ha soo booqanina waa hajri hadday dhintaanna janaazadooda ha xaadirina waa hajri waa nahyi nebigu sala allahu aleyh wasalam uu reebaayo dhowaanshaha loo dhowaado marka wuxuu soo gelayaa mubtadicu jaliisu suu buu soo gelayaa masalu jaliisi saalix waljaliisi suu ka xaamil miski wanaafik ilkiiri waxaa ku jirtay wanaafikhu lkiiri ima an yuxriqa siyaabaka wa ima an tajida minhu riixan khabiisa buufimada dabka ka buufinaya ama waa inuu maryaha kaa gubo ama waa inaad ur xun aad ka hesho yacni tatadarar dhib baa kaaga imanaysa dhib ayaa kaaga imanaysa waxay ahlucilmiga qaarkood ka deliishadeen hajriga laga hajirayo ahlulbidca xadiiska ibnu maajah uu soo wariyey man samica adajaala biardin falyanaa canhu ruuxa dajaal dhulku maqlaa ha ka dheeraado ha ka fogaado fawallahi ina arajula layaatiihi wahuwa yaxsabu annahu mu'min fayatabichu lima yabcasu bihi min ashubuhaat albaani wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa xasan ruuxa dajaal dhul ku maqlaa ha ka fogaado wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartaye ninku waa u tegayaa dajaal isagoo isu qaba oo isu malaynaya inuu muumin yahay markaasuu raacayaa shubuhaadka uu ku sii daynayo daraaddeed waaba raacayaaba ibnu bata ayaa u deliishaday in ahlulbidca laga fogaado xadiiskaa u deliishaday ibnu bata wuxuu ka mid ahaa min a'immati sunna imaamiyaalkii culammadii ahlu sunnuhu ka mid ahaa wuxuu noolaa fii qarni araabic saddex boqol iyo toddobiyo siddeetankii hijriguu dhintay saddex boqol iyo toddobiyo siddeetankii hijriga ayuu dhintay majaalista qaarkood waxaan soo naqliyey ibnu cuthaymiin inuu deliishaday waa jirtaa inuu deliishaday laakiin sanad ka caalisan baa la hayaa wasaa u deliishaday ibnu batat alcukbari ayaa deliishaday ibnu cuthaymiin hortii waxaan odhanayaa shubahaadka ahlubidacu ay sheegayaan waxay keensanaysaa saamayn shubahaadkaas isagu waxaabuu odhanayaa dajaal waa kaga shar badan yihin buu odhanaya dadka bimacnaa waa lagu kadsoomayaa iyaga waayo waxaa loo qabaa wanaag inay la imanayaan dajaal waa la garanayaa dee inuu shariir yahay inaanu diin wadin inaanu khayr ku sugnayn waa la garanayaa laakiin iyaga waa lagu kadsoomaya marka wuxuu odhanaya waa sharru min addajaal sharriyada waxaa loo jeedaa shariya nisbiya xagga tadarurka dadku ku dhibaatoobayaan dhibaatoobayaane ku kedsoomayaan xaysiyadaas geestaa marka laga eegay kaga shar badan yihin buu u jeedaa laakiin maaha cala alitlaaq waxaa laga yaabaa dadka qaarkood muraadka a'immadu markay hadallada noocaas oo kale odhanayaan hadday yihiin culammadii mutaqadimiinta ah iyo hadday yihiin culammada eh, muta'akhiriinta iyo hadday yihiin mucaasiriintuba tacaabirta noocaasoo kale markay odhanayaan dadka qaarkood inay fahmin baa laga yaabaa ay yidhaahdaan gaaladii buu fadilay ama muslimiintii baa shar badan buu yidhi oo ka shar badan gaalo bar xukunka itlaaqiyo waa kala duwan yahin xukunka muqayadka ahi wuxuu u dhacayaa hadalku xaysiye khaasa ayaa tafdiilkani ku saabsan yahay la tilmaamayo sharbadnaanta in lagu tadarrurayo oo lagu kedsoomaayo laakiin qaطcan inuu dajaal shar badan yahay gaaladu cid asal islaamnimo u sugnaatay walow mubtadicba ha noqdee inay gaala ka shar badan tahay waa qaطci laa yakhtalifu fiihi isnaan xagga iطlaaqa marka laga hadlayo laakiin xaysiya mucayana gees mucayana marka laga eegaayo baa laga tilmaamayaa kan waa lagu kadsoomaya kan laguma kadsoomaayo ya muraadka looga jeedaa waa saas weeye in laga digtoonaado laga fogaadaa laynoo sheegay ijmaacyona waa ku sugayin masalada ahlucilmiga qaarkood waxay soo naqliyeen ijmaac in ahlulbidaca lala colloobo oo laga haajiro culamo badan baa soo naqliyey alimaamu almuzani laftiisu wuxuu ku soo naqliyey caqiidadan ijmac buu ku soo raray oo waxa ku suganoo dhan in laysla wada ogol yahay ayuu tilmaamay oo wuxuu odhanayaa haadihi maqaalaatun wa afcaalun ijtamaca calayha almaaduuna alwaluuna min a'immati alhuda wa hada naqlu lilijmac wuxuu odhanayaa waa hadallo iyo ficillo dadkii hore a'immatu alhudaa ahaaday ay ku kulmeen oo isku waafaqeen wa hada naqlu lilijmac waxyaalaha uu ijmaca ku soo raray waxaa ka mid a masaa'ishan hadda aynu joogno culammada kale ijmaca soo raray waxaa ka mida alimaam albaqawi oo waxau yidhi wqad madat asaxaabatu waltaabicuuna wa atbaacuhum wa culamaau sunnati cala hada mujmiciina muttafiqiin cala mucaadaati ahli lbidcati wa muhaajaratihim sharxu sunna ayuu ku odhanaya hadalkaas kitaabkiisa sharxu sunna mujalladka koowaad ayuu ku odhanaya waxaa kaloo ijmaca soo raray alimaamu saabuni abu cuhmaan asaabuni ayaa soo raray ijmaca in ahlbidac la naco oo la xaqiro oo la necbaado oo laga haajiro ayuu ijmac ku soo raray caqiidadiisa ayuu saa ku odhanaya caqiidatu salaf asxaabi alxadiis macruufa waxaa soo raray alqaadi abi yacla ayaa isaguna soo raray wuxuu ku soo raray isaguna ijmac risaale uu leeyaho alamru bilmacruuf la yidhaahdo ayuu ijmaca ku soo raraya waxaa soo raray ibnu abi zamaniin ayaa soo raray oo isaguna kitaabkiisa caqiidada ayuu ku soo raraya kitaabkiisa caqiidada ayuu ku soo ahlu cilmi badanoo kalena waa soo rareen ijmaacuna wuxuu ka mid yahay min adilati sharciya baaxisiinta qaarkood risaala bay sameeyeen la yidhaahdo ijmaacu lculamaa calaa hajri ahli lbidca ay aqwaasha culammada ku kulminayaan wax badanna ku soo aroorinayaan saas aawadeed waxaa laga qaadanaya adilada nusuusta ah oo aayaad iyo axaadiisba laga deliishaday iyo ijmaaca ahli sunnati waljamaca min alsaxaabati waltaabiciina waman bacdahum waman itabacahum biixsaanin inay iyaguna ku kuransanaayeen sidaas mas'aladani inay tahay mas'ala yacni ka mida manhaju ahli sunnati waljamaaca kutubulcaqaa'idna sidaa loogu sheegaayo camal ahaan saa la yeelana ay tahay culammaduna aad iyo aad bay mawduuca u sheegi jireen aasaarta afraaddu ay tidhi a'immadii salafka afraad ka mida iyadu waxa weeye tiro ahaan lama koobi karo waxaanu ku kaaftoonnay inaanu ijmaacyada soo naqlino wax ka mida tusaale ahaan laakiin aqwaasha afraaddii salafku ay cabbireen ay yidhaahdeen ee arrinka ay kaga digayaan in laga haajiro ay sheegayaan ahlbidaca in laga fogaado ay tilmaamayaan aad iyo aad ay u dhaleecaynayaan cidda la timaada cidda ku dhowaata cidda u tagta ya ilaa ay dhacday a'immadu inay ilxaaqin jireen cidda marka waxa weyaan yani la xidhiidha u tagta iyadoo farqi uu jiro xagga casriyada marka laga hadlaayo farqi wuxuu jiraa casri sunnadu ay khaalib ahayd oo aad u badnayd oo culammada iyo a'immada waaweyn ay fara badnaayeen ahlubidacuna ay markaa qadarkoodu hooseeyey iyagu ay yaraayeen kalsoonida dadku ku kalsoon yahay culammada sunnada ay badnayd mawdic sida ay tahay iyo mawdic aynay ahayn farqaa u dhexeeya saas aawoodee axkaamaha ku saabsan yacni ilxaaqa maaha marka markaysaga waxa meel walba mid ku rumoobaya shakhsi walbana mid ku rumoobaya maaha waayo waxa kala duwan cusuurta iyo axwaasha ayaa kala duwan waana tay yidhaahdaan culammadu fataawuhu wakhtiyada qaarkood yacni xagga axwaasha marka laga eegaayo isbedbeddel baa ku sugnaada waa sababta keensatay imaam axmed isagoo wakhtiyada qaarkood sheegay ilxaaqa oo lagu yidhi waxa weeye nin baa u tegaya xaaris markaasu wuxuu yidhi waa loo sheegayaa in lagu baraarujiyaa waxaa laga soo wariyaa aahaar kala duwan ahlubidaca qaarkood cid u tegaysaa loo sheegay markaasuu yidhi waa in lagu baraarujiyaa loo sheegaa looga digaa hadduu ka hari waayo haleeshiya isagoo haleeshinta hadda qabay ayuu haddana ibnu taymiya wuxuu tilmaamayaa mar kale in qola u timi dabeedna ay ku yidhaahdeen khuraasaan ayaannu joognaa maxaannu yeellaa cidda marka waxa weeye ictiqaadadan khaldan ee khalqul qur'aan iyo wax la mida ama qadarka yacnii umuuraha bidaca cidda ku sugan maxaanu ka yeellaa ma ka haajiraa muxuu ku jawaabay wuxuu ku jawaabay ahlu khuraasaan laa yaqwawna calaa dalik hadda fiqiga a'immada eeg reer khuraasaan taa ma awoodaan inay iyagu hajri sameeyaan hajrigii cuquubada ahaa hajrigu waa laba nooc waa hajru cuquuba ya hajri ciqaab looga jeedo iyo hajri wiqaa'i looga jeedo hajriga wiqaa'igu waa maxay sharka ay leeyihiin daraaddii baa looga fogaanayaa si aanu kuugu saamayn aanad shubahaadkooda ugu raadoobin ayna ku saamayn kaa waxaa la yidhahaa hajri wiqaa'i kaasi mar layba waa matluub xataa wakhtiga marka waxa dacafada marka ay yihiin ee beled marka bidcadu ay badan tahay ahlu sunnuhu ay yar yihiin xataa hadday joogaan ka wiqaa'igaa mar walba qofka waa laga rabaa lisalaamati diini si diintiisu ugu badbaado laakiin kuu leeyahay ma awoodaan waxay tahay waa hajriga cuquubada hajiga cuqubada wey waayo xilli walba iyo wakhti walba iyo meel walba iyo shakhsi walba ma awoodo hajiga ciqaabta ah misaal yar haddaynu ku gaabsanno sacd ibnu mucaad radia allaahu canhu wa ardaah markuu islaamay wuxuu ahaa sayidu aws odayga aws buu ahaa wuxuu idhi awsay reer awsow axad aan islaamin hadalkiisu way iga xaaraansan yihin qof aan islaamin oo idinka mida lama hadlayo waa hajri kama maarmaan aad bay ugu baahan yihiin dhib bay dareemayaan in sayidkoodu ka aamuso habeen iyo maalin bay ku islaameen hortii dad baa islaamay reer awsa awoodda caynkaasoo kalea ah may helin oo ma yeelan oo sidaa sacd ibnu mucaad u awoodaayo saamaynna u keensanayso ashkhaastii ka horreeyey haddii ay odhan lahaayeen saamayntaa ma keensateen marka hajrigu calaa kulli xaal wuxuu u qaybsamaa hajru cuquuba hajri tacziir ah oo ciqaab looga jeedo iyo hajri wiqaa'i ah oo sharka ciddan layska ilaalinayo laga fogaanayo si aanu ku saamayn marka wuxuu sheikhu inoo sheegayaa in ahlulbidca laga beri noqdo in laga haajiro in la xaqiro in laga fogaado yani daacuunkiisa in laga fogaado yani hudada waxaa loo jeeda bidcadiis isticaar ahaan baa lagu magacaabay hudadii daacuunkaoo kalea lagu magacaabay inay tahay fa hiya acdaa min hudati ljarab finanka cadhada waa ka gudbis badan tahay ya ibnubadda markuu sheegayo wuxuu odhanaya fa hiya axraqu lilquluubi bidcadu waa u gubitaan badan tahay qalbiyada wa alsaqu biljildi min aljarab cibaaro noocaasuu tilmaamaya maqaarada iyo waa uga dheganaansho badan tahay cadhada marka dararkeedu waa daran yihi saas aawadeed ciddii marka bidca lagu arko waa in laga fogaadaa aad iyo aadna laysaga ilaaliyaa waxaana a'immadii salafka qaarkood laga soo naqliyey hadday ruux bidca kaaga muuqato ka fogow waayo intuu kaa qariyaa ka fara badan mar hadday bidcaba ka muuqatay waa inaad ka fogaataa inta uu kaa qariyey ayaa ka badan inta ku muuqatay dadka markay doonayaan inay kadiyaan ahlulbidacu bidcadooda waa qarinayaan waxay isku dhedhejinayaan sunnadii waxay sheeganayaan sunnada sunnada ayay sheeganayaan waxay uga jeedaan in waxooda laga aqbalo inaan laga cararin saasay uga dan leeyihiin danta ay leeyihiin waxay tahay dadkii inay ku saameeyaan bidcadooda iyo baadidooda waxaa dhici karta ila ficil shaytaani ay samaynayaane inay xataa dee dhaar beena ay u maraan min baabi waqaasamahumaa qaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin iyadoo ay markaa halkaas ay gelayso halkaa ay gelayso waxyaalaha qofku kaga baxaayo sunnada oo mubtadic ku noqonayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu ruuxu mubtadic ku noqonayaa ou sunnada kaga baxayaa ama asal kulli ah ama furuuc mutakaasira tacbiirka noocaasoo kale ay cabireen bacdu ahli cilmi sida shaatibi uu ka cabirayo kale ama asal kulli oo guud ama faracyo fara badan waxay iyaguna degi karaan maqaama alasli kulli ayay degi karaan culammada qaarkood waxay yidhaahdeen cid kastoo khilaaftay kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca almuslimiin wuxuu noqonayaa mid mubtadicu noqonaya hadduu kitaabka qur'aanka ah bimacnaa aayad qur'aana khilaafo ama xadiis nebi u khilaafo ama ijmaac u khilaafo wuxuu noqonayaa mubtadic buu noqonaya saasaa culamada qaarkoodna ay ka cabireen daabitka loo eegayo xagga adilada marka laga eego waxaa sheegaysaa xadiidka ayaa sheegaya man kaana calaa mili ma ana calayhi alyowma wa asxaabii markuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddani waxay u kala tegaysaa saddex iyo toddobaatan qaybood ama firqo ayay u kala tegaysa kulluha fi nnaari ilaa waaxida dhammaanteedna naarta ayay ku sugan tahay bimacnaa gelaysaa ilaa waaxida mid qura mooyaane tii baa nebigu sala allahu aleyh wasalam la weydiiyey oo lagu yidhi man hiya yaa rasuula allah waa iyo taasi rasuulka ilaahayow calayhi asalaatu wasalaam markaasaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam hiya aljamaaca waa jamaacada riwaayada kalena waxay sheegaysaa inuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabi waa cidda ku sugan sidaannu maanta anagu ku sugannahay anigii asxaabtaydu sidaannu ku sugannaho kale cidda ku sugan weeye yacni ciddaasaa badbaadaysa marka wuxuu sheegay nebigu sala allahu aleyh wasalam daabitka ay leedahay alfirqa annaajiya daabitkay leedahay buu sheegay daabitkaasaa loo eegaya man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowm wa asxaabi marka cid kastoo daabitkaa khilaaftaa waxay noqonaysaa in kuwaa loo goodiyey uu gelaayo in kuwaa loo goodiyey uu gelayo ayay noqonaysaa qaacidada ama daabitkaasaa loo eegaya saas aawadeed ayaa marka ahlucilmiga qaarkood sida fawsaan oo kale u odhanayaa yacni shakhsi kasta oo khilaafa sidii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu ku sugnaayeen ima fi alcaqiida wa ima fi almanhaj wa ima fi dacwa ku khilaafaa wuxuu ka mid noqonayaa mubtadicadii buu ka mid noqonaya saasuu odhanaya dadka qaar waxay moodeen firaqii hore ee qadiimka ahaa ee wakhtiyadii salafka soo baxay intii ay la yimaadeen ictiqaadaad khilaafsan sharciga bes cidda la timaadda ayuunbaa ahlulbidac noqonaysaa wixii dambe ee soo baxa ee mukhaalafaad ah ilaa yowmi alqiyaama haddaynay taa hore hoos iman oo ayna ka mid noqon laguma bidcoobaayo oo sunnada lagaga bixi maayo yaa fahamka caynkaasi waa fahm qaldan daliilla ma leh laa min kitaab illaah walaa min sunnati rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam walaa min ijmaaci ahli sunnati waljamaaca kitaab iyo sunno iyo ijmaac midna uma daliilaha wax daliilo ay leedahay ma jirto qowlkuna haddaanu wax daliila lahayn wuxuu noqonayaa qowl marduud ah qowl marduuda ayuu noqonaya laynooma sheegin firaqii loo goodiyey kulluha fi nnaari ilaa waaxida dhammaantood inay soo baxeen ama soo baxayaan wakhtiga salafka wy saas aawadee waxyaalaha qaldan waxaa ka mid ah inay qaarkood is yidhaahdeen tiriya firaqaa loo goodiyey oo ay marka waxa weeye tacdaadkii ay is yidhahdeen tiriya ay laba iyo toddobaatan firqo ay buuxiyeen qaar waxay yidhaahdeen firaqu waa afar firqo ayaa u asala afar firqa u asala afartii firqay waxay dooneen inay u qaybiyaan laba iyo toddobaatankii firqa inay u qaybiyaan bacdi kale waxay yidhaahdeen maya firaqu waa lix waa lix firqoo soo baxay wakhtigii salafka markaasay waxay yidhahdeen lixdii firqo lixdii firqo ee wakhtigaas soo baxay ayaa loo qaybinaya lix labiyo toddobaatan u qaybi waa min labiyo toban sooma markaasay yidhahdeen mid waliba labiyo toban bay u qaybsantay maxaa isku sar jarayn qolana waxay yidhaahdeen firaqa usuululfiraq waa afar afartii waxaad u qaybisaa labiyo toddobaatan waa min siddeed iyo toban markaasay waxay yidhahdeen afartaa firqo mid waliba waxay u qaybsantay alkhawaarij iyo ashiica iyo alqadariya iyo waxa weeye almurji'a waxay u qaybsantay min sideed iyo toban firqay u qaybsantay mid sagaal iyo toban noqotay kuma jirto mid ka yaraatayna kuma jirto labiyo toddobaatankii saasay isu xidheen dhag oo firaqa kale ee soo baxay wakhtigii salafka xataa ee aan ku jirin xaggay icraabta kaga dhacayaan iyagu ayna maxalluhu min alicraab ya hadday jabriye tahay hadday muctazilo tahay hadday suufiye tahay xaggay ku dhacayaan ta kale ilaa yowmi alqiyaama firaqa soo bixi doona maxay noqonayaan yaa sheegay ma deliil baa loo hayaa firqa sunnada ka bixi doontaa ilaa yowmi alqiyaama inayna soo bixi doonin saas aawadeed baa tacdaadka sidaa loo tirinaya culammadu ay naqdiyeen culammada muxaqiqiin tahay xataa bacdu alashaacira ka mid a alashaacira iyo almaturidi waxay ku wadaan ahlu sunna inay tahay oo firqa naajiya ay yihiin intii kaley ku buuxiyeen ya wadaadkii la odhan jiray baqdaadi kitaabkiisa firaq wuxuu tirinayaa firaquu tirinayaa waxaanu doonayaa labayo toddobaatanka firqo inuu buuxiyuu doonayaa ashaaciro iyo maaturiidiina kuma jirto intii kaluu markaa ku gura saas aawoodee culamada muxaqiqiintu waatay yidhaahdeen buuxinta sidaa loo buuxinayaa sax ma aha waayo xadiisku wuxuu yaallaa ilaa yowmi alqiyaama waxaa soo baxaya ahludalaala ee sunnada ka baxaya mana ogin inaan wax dambe soo bixi doonin ma ogin maadaamay sidaas tahay xadiiska waxa way siduu u itlaaqayn itlaaqiisa waa in loo daayaa laakiin in la buuxiyo oo markaa la yidhaahdo tanna waa ka mida kow laba saddex dabeedna ilaa laba iyo toddobaatanka saa loo taxo waa halad yacnii halad weeye xadiisku waa caam uu caam ku yahay ilaa yowmi alqiyaama waxa soo bixi doonu caam ku yahay sidaas aawadeed cid kasta oo khilaaftaa nasiib bay ku yeelanayaan dariiqadii nebiga sala allahu alay waslm ee saxaabadiisa khilaaftaa nasiib bay ku yeelanayaan kumana gaar aha intii hore soo baxdo keliya kuma gaar aha daabitka la eegayaana waa man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabii kaas baa la eegaya saas aawadeed baa culammada ahlusunna ee muxaqiqiinta ahi firaq badan oo dambe ay markaa tabdiiciyeen ama ay yidhaahdeen waxay gelayaan labayo toddobaatankii ama waxay eh, mucarad u yihiin inay halkaas galaan ay bidca iyo dalaala ku xukumeen sida sheekh ibnu baasba ikhwaankiiyo tabliiqa uu yidhi waa min aintayni wasabciina firqa culamo kalena tacaabiirta noocaasa wax ku dhow ama tacbiir la mida ay isticmaaleen waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan shaygan bidcada ah bidca inay tahay waa kula sallimayaa laakiin bidco sunnada bilkulliya lagaga baxaya maaha dee hadduuba qiray inay bidco tahay halis waxay u tahay ta weyn inuu yeedho innaga hore u soo marray bidcada yari inay bidcada weyn u yeedhayso sida bidcadii dikriga ku saabsanayd maxay sababtay fiqigii saxaabada eeg falacalla akarahum minkum nebigu wuxuu noo sheegay buu yidhi sala allahu aleyh wasalam in qolo maariqo oo diinta ka murkudaysa ay jiri doonaan ma garanaayo badankiinnu may kuwii baa tihiin yacni tafaras inaan arrinku halkaa isku taagayn ee tii weynayd inay talaq odhanayaan marka haddiiba la qiro shay bidca ah ruuxu markaysaa markaa ama ciddaasi inay ku jirto walow haba ku doodaan bidcadani ma gaadhsiisna xad lagaga baxo sunnada bilkulliya lagaga baxo gaadhi maysee sidaa haba ku doodee waxay dariico u tahay ama wasiilo u tahay ama halis u tahay ta weynna inuu ku dhaco waatuu imaamu albarbahaari yidhi ixdar siqaara albidac fa innahaa tacuudu kibaara bidcooyinka kuwooda yaryar ka digtoonow waayo qaar waaweyn bay noqonaysa yaraantaa ku joogi mayso yaa marka waxa weeye waa in aad iyo aad looga taxadiraa haddii la yidhaahdo usuushu cadad mucayana miyay ku kooban tahay marka leeyahay shaygaasi waa asli kulli mise cadad mucayana kuma koobna jawaabtu waxay tahay cadad mucayana kuma koobna shay kasta oo ahlu sunnati waljamaaca ay ku ijmaaceen oo min alictiqaad ka mida ama manhajkooda ka mida waxay noqonaysaa asal kulliya bay noqonaysaa asal kulli ah ayay noqonaysaa waxaa la eegayaa un shaygaasi ma yahay shay ahlusunna waljamaaca ay ku kulansan yihiin maalan imika alkhuruuj cala alaimma madaxda in lagu baxo waxa weeye asal kulliyaa la khilaafaya waa kaa ibnu taymiya tilmaamaya alsabru cala jawri asultaan ama alsabru cala jawri alaimma aslun min usuuli ahli sunnati waljamaca waa asal ka mida usuusha ahlisunnati waljamaca hadda ma aragtaa masaa'il badanoo kale ay culammadu sheegayaan leeyihin waa aslun min usuuli ahli sunnati waljamaca ay saa tilmaamayaan culamada qaarkood kitaab ictiqaaday qorayaan markaasay tilmaamayaan shay ka mida ruuxa khilaafaa annagu beri baanu ka nahay ya dalaal iyo baadi baanu ku sugan yihin ta waa kitaab iska dhan shay ka mida ruuxa khilaafa marka qadar mucayana inay ku kooban tahay maaha yani waxa weeye xataa waxaa jiri jirtay culammadii salafka masaa'il qaarkood mas'alo juz'iya aynu qabno inay qaarkood wax ku tabdiicin jireen imka xarbilkirmaani wuxuu sheegayaa dad fara badan uu leeyahay waa mubtadico ashucuubiya ka mid a ah, shucuubiya waa maxay aladiina yufadiluuna alcajama cala alcarab wuxuu le waa mubtadica kitaabkiisa caqiidadu ku odhanaya waa saaxibu alimaam axmed haddamaalata wuxuu tabdiicinaya ahl ara'yi qaarkood waxay tabdiicinayaan masaa'il jusi ah xataa masaa'isha qaarkood nadar ku sugan yahay oo dee aynay sax ahayn qaar ay gaadhsiinayaan bacdu almasaa'il oo culammadu isku khilaafsan yihiin in qaarkood wax ku tabdiiciyeen marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal waxaa la eegayaa daabitka la eegaya daabitka ayaa la eegaya wax kastoo ahlu sunna waljamaca isla ogol yihiinna mukhaalafada la khilaafo bacda iqaamati alxuja yacni ruuxii wuxuu ku noqon karaa mubtadic ayuu ku noqon karaa hadde waxaynu ku naqaanaaba masaa'il xataa dee waxyaalo ka daran inuu qof ku gaari karo waxaynu naqaanay man ankara farcan mujmacan calayhi faqad kafar ruuxa dafira farac laysku waafaqsan yahay waa farci min furuuci shariica ayuu inkiray baa gaalooba ya mas'ala waaxiduu ruuxu ku gaaloobi karaa sida mas'ala waaxida oo lagu ijmaacsan yahay khilaafka la khilaafo uu ugu bidcoobi karo waxaa jirta cibaaro ku saabsan bacdu talaba laga yaaba inay ishkaal geliso ku saabsan alcaqiida iyo almanhaj ma isku midba mise waa kala duwan yihin cibaarada caqiida iyo manhaj culamada qaarkood waxay u isticmaalaan isku mid caqiida waa ictiqaad wax la caqiidaynayo la rumaynayo ictiqaadka inugu waajibkaa in la rumeeyo arkaanul iimaanku ka mid yahay ee waxa raacaya ee haybiyaadka ah laa shakka inuu ictiqaad yahay ma caqiidaya manhaj waa waa manhaju ahli sunna waljamaca waa ariiqa ahlu sunna waljamaca ay maraan waxaa soo gelaya caqiidadii waxaana soo gelaya ashyaa kale oo asaalatan aan ictiqaad lagu magacaabin isilaaxan inkastoo culammada qaarkood ictiqaadka gudageliyaan imika waxaanu ku arki doonnaa kitaabkeenna umuuro akhlaaqiyaadkiiyo suluugga ku saabsan iyo umuuro cibaadaadka ku saabsan oo inoo sheegi doono baabulictiqaad haddaynay ahayn maxaa akhlaaqiyaadkan loo soo geliyey yanay ahaan laakiin waa min baabi almanhaj culamada qaarkoodna markaysa marka waxaan waa camimi jireen oo waxay wadagelin jireen caqiidada nebigana sala allahu aleyh wasalam waa ki yidhi inamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq xadiisku waa ka sheegaya man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabi miyuu yihi filcaqiida miyuu ku qayday man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabii filcaqiida ziyaadada miyaa ku aragteen maya dariiqada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo saxaabadiisu ay mareen hadday tahay xagga ictiqaadka hadday tahay xagga akhlaaqda hadday tahay xagga cibaadada kullu daalika waxay soo gudagelayaan man kaana calaa mili maa ana calayhi alyawma wa asxaabi bay soo gudagalayaan ha yeeshee culammadu markay manhaj sheegayaan qaarkood waxay ku itlaaqayaan caqiidada iyo waxa markaa caqiidada ku waageeran oo kutubta ictiqaadka umuuro aan caqiidadii istilaaxan loo yaqaanay caqiide inay tahay aan soo gudagelayn baa lagu daraa min qabiil ilmanhaj ashyaadaasina waxa weeye kutubta haddaad eegto qaarkoodna waa badan yihiin ashyaada la soo geliya qaarkoodna waa yari laakiin kitaab kasta waxbaa kaga jira iminka alwaasitiya ashyaa akhlaaqda ku saabsan buu ku khatimaya kitaabkeennan saasi leeh kutubo badan oo kale caynkaasaa yani marka waxaa lagu khatimayaa ashyaadaas ashyaa cibaadaadka ka mida ah la gelinaya sharxu sunna lilbarbahari haddaad soo qaaddo waa kasii sii badan tahiy waxyaalaha ku jiraan xataa masaa'il fiqiyu soo gelinaya waana min a'immati sunna ya min a'immati sunna weeye marka kuma gaarahoo keliya marka laga hadlayo abwaabtan yacni ashyaa maxsuura saynu hore usoo yaro tilmaanay baabka ictiqaad kuma gaara marka ictiqaad inta la yidhahdo ama caqiide la yidhaahdo ayaa marka ashyaadaa kalena dhacdaa in la soo geliyo ama dee culamada qaarkood ay israaciyaan labada ay isku daraan waxaana yidhahdeen culamadu waa mutalaazimaan waxay bacdu ahlicilmi ka cabireen almanhaju acamu waalcaqiidatu akhas ya sida sheekh fawsaan iyo yan markaa culamo kaleba ay tilmaameen culammada ahlu sunnaha aad bay mawduuca uga warrameen yani una sheegeen hadday albaani tahay hadday fawsaan tahay hadday markaysa markaa culamo kaloo badan tahay ciddii u baahan waa heli kartaa marka xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam ictiqaad laguma qeydin man kaana calaa mili maa ana calayhi alyowma wa asxaabii cibaara caama aw ah khaasa ah. yani khaas lagama dhigin oo laguma gaaryeelin fi lictiqaad ama fi liimaan yani sidaa looma qeydin waxaad markaa garanaysaa culammadu markay imka camimayaan hadda fatwada fawzan aynu ka soo naqlinayna wlaya cidda ku khilaafta fi alcaqiidati aw ilmanhaji aw iddacwa yani sanicoodu markaa od fahmaysa labada shayna way ishuseeyaan haddii ruuxa marka waxaa weeye ictiqaadka haybiyaadka uu rumaysan yahay iyo arkaanul iimaanka iyo waxyaalaha raacaya uu sida saxda abaa ah la yimaado oo xagga kale markaa fasaad ka galo manhajka iyo ariiqada uu ku soconayo manhajka waxaa soo gelaya manhaj ulistidlaal waxaa soo gelaya yacani waxa weeye suluukiyaadka uu ku camal falaya imanka nimanka khawaarijta la yidhaahdaa markii hore maxay ku kaceen waxay ku kaceen dee khuruujkii bay ku kaceen yani waxay sameeyeen khuruujkii inay sameeyaan ama muctasilada alamru bilmacruuf wanahy can munkar bay yidhahdeen waa arrin manhaji ah laakiin siday u fahmeen waxay ka laazimiyeen usuusha shanta ee muctasiladu ay sheegaan masalan waxay ka laazimiyeen madaxda in lagu baxo madaxda in lagu baxo waa arrin manhaj ay u samaynayaan waa dhaqankoodii ay ka dhaqan yeeleen iyo dariiqaday raacayeen laakiin taasi waxay keensatay dee inay markaa bannaystaan yani waxa weeye ciddaan la dagaalamaya dhiigagoodii ay yidhahan waa noo xalaal khawaarijtiina waxay keensatay dee inay gaalaysayaan milladda ka saaraan ay takfiiriyaan caqiideeyaan inay gaala yihiin marka haddii dhaqankii uu kharibmo ictiqaadkiina waa saamaynayaan caqiidadiisii uma sii wanaagsanaanays yacani labadii waxa weye waa laba shay oo saa isugu xidhan weeye calaa kulli xaal sidaa kutubta loogu kulminayo weeye oo marka labada noocba lagu soo ororinayo marka waxa weeye almanhaju acamu waalcaqiidatu akhasu waana laba shay oo mutalaazimaana ah haddana weeye bimacnaa khalalka midkood ku yimaadaa ka kalena waa saamaynaya halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk